bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin baabu اlmafcuuli macahu mansuubaadkii midkii ugu dambey baan galaynaa musanifku wuxuu uga magac daray almafcuuli macahu macnihiisana iska waadix weeyaanoo waa tan musanifka ku fasiraya wa huwa اlsm اlmansuub aladi yudkaru libayaani man fucila macahu اlficlu wahw ismu yaa la yidhaahdaa almansuubu la kordhigo aladi mansuubkoo yudkaru la sheego libayaani man shaksi in la cadeeyo fucila macahu lficlu ficilka asiga agtiisa lagu sameeyey fiiri ficilka asiga wax shaqo kuma leh laakiin ficilkiyaa ku ag dhacay asigii kaasaa waxaa la yihahdaa mafcuulu macahu waa mansuubaadkii ugu dambeeyey waa almafcuuli macahu ay aladii fucila almafcuulu marka wuxuu ku miithaaliyey naxwu qowlika jaaa alamiiru wاljeysha jaaa alamiiru baa yimida wاljeysha maca aljeyshi jeyshkii buu la yimid jeyshka asiga wuu imaan karaa laakiin maanta lagama hadlayo waxaa la rabaa amiirkii in laga hadlo wastawa lmaau biyihi baa ekaaday wاlkhashaba maca alkhashaba karkaarka ugu dambee ceelka markuu la qodo markii afkiisa horaa la dhisaa marka biyihii baa kor soo noqday yaa waxay yimaadeen ceelkii afkiisoo dhisnay marka fiiri qoryahaas dhisan shaqo kuma laha ayaga waxaa la sameeyey laakiin biyihii ayaga inta soo korocda ayagu u yimideen biyaha soo noqoshadooda waa ficil waa istiwaa aa la yihahda istiwaahaas yaa wuxuu ku dhacay qoryihii oo ceelka afkiisa ku dadbana kaasaa mafcuulu macahu la yidhaahda marka whw اsmu hadii la yihi ficlii xarفaa baxay almansuubu hadii la yihi marfuuci majruur ma noqdaan mafcuulu macahu aladii mansuubkoo ama isimkoo yudkaru la sheego libayaani man shay ama e, shaksi cadayntiisa ama shay cadayntiisa fucila macahu lficlu ficilka agtiisa lagu sameeyey oo macnaha ficilka uu ku agdhacay istawa almaau walkhashaba macruuf ay ku tahay ayb marka mafcuulu macahu xaalaad buu leeyahay labadan xaalo baan hadda ku ekeysanaynaa keli ah mar waxa weeyaan mar e, mafcuulu macahu in lagu nasbiyayaa waajib ah marna labadii waji waa bannaan yihiin marna cadafaa waajiba saddexdaas xaalo baan hadda kuu sharxayaa mar waxa weeyaan in isimkii mafcuulu macahu lagu nasbiyaa waajib ah oo mithla qowlihi wastawa almaau wاlkhashabata markaad tiraahda biyihii yaa soo kor noqotay yaa soo kor noqday wlkhashaba maca alkhashaba kor khashabadii ceelka afkiisa ka dhignaay soo gaareen taas oo kale hadda mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa ah rafca ma banaano in la yidhaahdo wastawa almaau wاlkhashabatu lama dhihi karo liannahu haddii la goda waxaa waajib noqona macnihii waxay noqonaysaa biyihiina way soo kor noqdeen khashabadiina way soo kor noqotay oo marka khashabadii waxaa loo fahmaa wax ceelka ku dhex jiray oo biyihii lasoo kacay inay tahay ulajeedadana macnahaas ma aha wixii la fahmay ulajeedada waxawaa biyihiia waxay soo gaareen qoryihii kor afka ka dhisnaa marka haddii maanta la godi lahay macnaha ma banaano in in la godo ma banaano ee mafcuulu macahu yatacayanu huna waxaa lamid eh maata zaydun wa طuluuca الshamsi oo kale ayaa lamid eh maata zaydun baa dhintay wa طuluuca الshamsi maca طuluuci الshamsi qoraxda markii soo baxaysay buu dhintay marka wa طuluucadaas in mafcuulu macahu lagu nasbiyaa waajib ah in wauluucu la yiraahdo lagoda ma banaano liannahu haddii lagoda waxay noqonaysaa maata zayduna waa dhintay wauluucu shamsina waa dhintay qorax soo bixitaankeeda ma aha ninkan uu doona inuu dhintay ka hadlo qoraxda ma dhimanin waxaa dhintay waxa weya ninkan ninkaana wuxuu ku aaday dhimashadiisii soo bixitaankii qoraxdii ku aaday sidaasa waxaa laleeyahay wauluuca shamsi marka kan oo kale iyo wastawa almaa waalkhashaba waxay kamid tahay meelaha ay waajib tahay in mafcuulu macahu lagu nasbiyo isimkaas oo godaal uusan ku banaanayn nuqdada kale cagsigeeda waaye mar waawda meeshaas ka dhacaysa in cadaf laga dhigaa waajib ah mafcuulu macahu kuma banaano waxaa tiri mathalan ikhtasama zaydun wa camrun marka waawda wa camr ku jirta waaw maciye kama dhigi kartid ikhtasama zaydun iyo wa camrunaa dooday lianna ficilkan ikhtasama ah ishtaraka ikhtasama maxaan ku iraahdaa istafaa afcaasha oo laba keenaysa waa labay doonaysaa haddii la yihahdo ikhtasama zaydun baa dooday wacamri waam wa camran maca waxay noqonay zayd keligiisaa dood ka dhex dhacday doodana laba qofooday u baahan tahay inay ka dhacdo sidii laba qofood loo helo waa in labadooda laysku cadfo laysla godoo layihahda ikhtasama zaydun iyo wa camrun labadoodii baa doodeen ishtaraka zaydun wa camrun baa ah, maxaan ku iraahdaa eh, yaa wax wadaagsaday istafa zaydun wa camrun baa saftay marka alafcaal alatii taqtadi اlithnain wixii eh, ku yimaadaa waaw gadaashooda dhaca yajibu an yakuuna waaw cadfin laa waaw lmaciya liannahu haddii kale waxay ka laasimi lahayd in la yidhaahdo qof keligiisa aa shirka samaysta isla sharkoobay qof keligiisaa isla dooday qof keligiisaa safgalay macnaha ma keeni karto macnihiia kuu diiday kaas marka cadafaa waajib waawlmacaw lama keeni karo midna labadii waa ku banaan tahay midka saddexaad waa jaaa alamiiru waaljeysha iyo waljeyshu labada waa banaan tahay jaaa alamiiru baa yimiday waljeysha maca aljeyshi la yimid jeeshka keligiis ma imaan amiirkaa la socday waawdi maci waa laga dhigi karaa jaa alamiiru wاljeishuna waa la dhigi karaa amiirkiina waa yimid jeeshkina waa yimaade lannahu jeeshka imaashada waa ka suurageli karaa marka kaas cadafna wuu ku banaan yahay maxaan ku irahdaa waawlmaciyana macyanimana in lagu nasbiyo waa banaan tahay saddexdaas xaalo keli a ah ka qaado marka wahwa mafcuulu macahu alismu yaa la yidhaahda almansuubu la kordhigo aladii mansuubkoo yudkaru la sheego libayaani man shaksi cadayntiisa fucila macahu lficlu ficilka agtiisa lagu sameeyey naxwu qowlika weeyaano jaaa alamiiru baa yimid wاljeysha maca aljeyshi wastawa almaau bihi yaa ekaaday wاlkhashabata maca alkhashabati sidaasaad leedahay jaaa ficlu maadi mabniyu cala اlfatxi alamiiru faacilu marfuucu wcalaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاljeysha alwaaw waaw maciya aljeysha mafcuulu macahu mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi xaqiiqada jeeshka waxaa mafcuulu macahu nasbistay sida raajixa ficilka jaaadoo ka horeeyo oo kan ka horeeya gotay ficilkaas jaaa alamiirna asaa gotay aljeeshana asaa nasbistay wastawa almaau wاlkhashabatu wastawaa ficil maadi mabniyu calى fatxati muqadara calى alalifi manaca min duuraa tacaduru istawaa i rama iyo aan lahayn waay almaau faacilu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlkhashabata alwaaw wlmaciya alkhashabata mafcuulu macahu mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi intaas waa mafaaciishii ugu dambeysay weeyaan waxaan gelaynaa markaan baabkii la dhihi jiray maxaan ku ihahdaa makfuudaadkii waxaa rabaa aalibka inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo oo maya wuxuu iri musanifka wa amaa waxaa ka dhiman wa amaa khabaru kaana wa akhwaatiha wasmu ina wa akhwaatiha faqad taqadama dikruhumaa fi lmarfuucaati wakadalika ataabicu faqad tawaabicu dhe wakadalika atawaabicu faqad taqadamat hunaaka musanifku wuxuu leeyahay mansuubaadkii shan iyo tobanaan soo niri haddana waxaan soo sheegnay kow iyo toban camal wixii kale xaggay ka baxeen markaasuu leeyahy wax in la soo celiya aan u baahneen baa jiro oo markii aan aan kaaga soo hadlay kaana iyo akhawaadkeeda isimkeeda awgeed baan marfuucaadka ugu sheegay fi lmunaasaba haddaad ogaatay ismu kaana inuu marfuuc yahay meeshaas waxaad ku ogaatay khabaru mansuub inuu yahay marka laba joor looma qeybi karo in isimka keligiisna xagga lagu sheego khabarka keligiisna inta lagu sheego waa dhib badan tahay marka labadooda meel unbaa lagu sheegay marka khabaru inna inay mansuubaadka kamid tahay ku darso meeshaan oo wa kaana allaahu ghafuuran ala leeyahay kow wasmu ina xagga waxaan ku soo sheegnay marfuucaadkii ina khabarkeeda inuu marfuucaadka kamid yahay isimki waa laga aamusay isimki meeshaanay ahayd in lagu sheego ina allaha samiicun caliimun marka ina allaha allahdaas ismu ina waay ayib waxaa lamid ah buu ku leeyahay wakadalika tawaabicu tawaabicdii nactigii towkiidkii cadafkii bedelkii afartii tawaabic waxaan kuu soo miithaaliyay mid kastaba markuu raacaya midka ka horeeyo uu raacaya hadduu godan yahayna waa la godmahu marfuucaadkay ka mid noqonayaan hadduu kordhigan yahayna waa kordhigmayaan oo mansuubaadkii ka mid noqonayaan haddii uu hoos dhigan yahayna waxa weyaan waa hoos dhigmayaan oo majruuraadka soo socday ka mid noqon doonaan marka abwaabtaasaad ku darsanay sidii shan iyo tobankii ay kugu dhammaystirmaan intaasuu musanifka hadda gadaal ka raaci tambiih waay ayb intaas waxa weeyaan waa mansuubaadkii marka haddii marfuucaad laga soo hadlay mansuubaad laga hadlay alqismaةu taqtadi in hadana laga hadla majruuraadkii markaasuu ku yihi baabu makfuudaati اlasmaai asmaada mideeda lahoos dhigay yuu u baab yahay markaasuu ku yihi almakfuudaatu inta lahoos dhigo almajruuraatu buu ka jeedaaye ثalaaثaةu anwaacin sadex nooc weeyaan makfuudun mid lahoos dhigay bilxarfi xaraf lagu hoos dhigo xaraf lagu jaray oo min allaahi oo kale iyo wa makhfuudu biاlidaafati idaafa mid lagu hoos dhigay iyo wa taabicun lilmakhfuudi mid hoos dhigay mid raaca saddexdaas isim godan haddaad aragti saddexdaas midkood leew wa bixusni alxadi saddexdii waxay ku jiraan baa layidhi bismi illaahi araxmaan bismi hadda hoos dhigan bismi ku jira xarafka badaha keenay bismi albaawu xarfu jar ismi majruuru bilba calaamatu jari kasra daahirada kaas majruur bilxarfi waa majruur bilidaafa bismi mudaaf allaahi mudaafun ilayhi majruur asigana waa majruur bilidaafa alraxmaani alraxiimi waa laba sifoo taabic waad sifada iyo ama nactigaba waxay kamid yihiin tawaabicdii afarta ahayd marka bismi illaahi araxmaan raxiim bayba saddexdii kugu dhammaystiran tahay haddaa tiri acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim fiiri billaahi xaraf jaaraa lagu jaray min ashayطaani min ashayطaani shayطaanna min xaraf jaaraa lagu jaray alrajiimi sifo waa shayطaankay sifo u tahay almubcadi can raxmat اllaahi waa markaasuu ku yihi faama almakfuudu midka lahoos dhigay bilxarfi lagu hoos dhigay fahuwa midkaas maa yukfadu wixii lagu hoos dhigaa la yidhaahdaa bimin lagu hoos dhigo wa ilaa lagu hoos dhigo wa can lagu hoos dhigo wa calaa lagu hoos dhigo wa fii lagu hoos dhigo wa ruba lagu hoos dhigo walbaa'i lagu hoos dhigo walkaafi lagu hoos dhigo wallaami lagu hoos dhigo yaa la yidhaahda wa bixuruufi اlqasami dhaarta xuruufteeda lagu hoos dhigo wa hiya alwaawu walbaau wataau wa biwaawi ruba ruba waawgeeda lagu hoos dhigo wa bimud wa mundu lagu hoos dhigo kaasaa la yidhaahda musanifka hadda fiiri isagoo markii aan ajruumiyada soo bilaabaynay alajaruumiya a la yihahdaye annaga ajruumiyaan iska leenahay laakiin ajaruumi saas waay waxaa laleeyahay idaafada waxaa lagu hoos dhigay xuruufta wax lagu hoos dhiga markii isimka calaamaadkiisa ka hadlay yuu kasoo hadlay falismu yucrafu bاtanwiini wa biاljari wa bidukhuuli xuruuf ljari buu soo yiri xuruufuljaridii qeybuu xagga kusoo sheegay hadda intoodii buu soo celiyey wuxuu ku daray mud iyo mundu yuu ku daray inta kale taqriiban hore buu usoo sheegay khulaasat lqowl waxa weeyaan hadda maanta waxaa lagaa rabaa isimka haddaad ku shakisid xarafka mid xuruuftan lagu sheegay mid kamid inaad gelisid xuruufta wax lagu jaro inta laysku waafaqsan yahay afar iyo toban waay qeybna waxa weyaa waa la isku diidan yahay imaa inuu shaad yahay iyo imaa luqatu qowmin inuu yahay mathalan hadda waxaana soo martay xaashaa iyo cadaa iyo khalaa inay mar xuruufuljar noqon daraan istithnaa markaan kasoo hadlayna xuruufuljar inay noqon karaan marna ay afcaal noqon karaan waa qeyb saddex waay mataa iyo lacala oo midna luqatu hudayl ay tahay midna luqatu cuqayl ay tahay waa shan waxaa xuruufljari lagu daray lowlaa idaa waqaca bacdaha damiir intaas keligood waa lix intaan musanifka uu sheegayaad ku daraysaa mud iyo mundu mar kasta xaraf jar ma noqon karaan mar bay xaraf jar noqonayaan waa marka maabacdigooda majruur ou yahay haddii maa bacdigooda isim marfuuca u dhaco mundu yowmaani la yiraahdo waxa weyaan ama waa mubtada ama waa khabar muqadam oo daraf ah maa bacdigoodana wuxuu noqonaa marka ayaga marna isim ay noqdaan marna waxay noqdaan xuruuf ljar khalaa iyo cadaa iyo xaashaana marna waxay noqdaan afcaal marna xuruuf ljar marka intaa ka reebti inta soo harta waa xuruufuljar oo laysku waafaqsan yahay ayaga waxay usii kala baxaan wax daahir iyo damiirba jaranayo sida min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fi iyo baa oo kale iyo laam todobadaas waxa weeyaan yajuruuna aw tajuru hadihi sabca alasmaa الdaahira wa almudmara hada hadda maala lahu laam oo kale lahu baad dhihi kartaa lilaahi lizaydin lilbeyti aad dhihi kartaa labada waa jarayaan can iyo calaa i waa lamid laakiin ruba iyo waaw iyo baa lqasam iyo taa lqasam iyo mud iyo mundu kulli waxay jaraan isim daahira damiir ma jiraan intooda isim daahira markaasay isimka daahirka haddana qeyb ka mid ay kusii takhasusayaan khulaasat اlqowl xuruufu اljar bimujmaliha waaxid o cishriin xarfan ay gaaraysaa maca makhtulifa haddii lagu daro inta mutafaq lagu yahayna arbacata cashar taqriiban marka sidaas aynuu qeybsamaan macaani bay leeyihiin waxaa laga yaabaa ba keligeed todoba macno inay leedahay bilbastacin wacadi cawid alsiqi waa ka ibnu maalik dhahay keligeed todoba macno bay leedahay minti walidaalika haddaad aragtid luga alcarabiya waxa weeyaan xuruufto macnahedeeda iyo isticmaalaadkeeda la garta waay qofkii hadduu isticmaalaat alxuruuf ou garto xaraf kasta ficilka ay ku haboon tahay inay ku gudubto ama ay kadib dhacdo ninkaas baa la dhihi karaa luga carabiya bitalaaqa buu ugu hadli karaa laakiin in qawaacida la barta way saalan tahay laakiin adeegsiga xuruuftaas oo xaraf kastaba macnaha meesha ku haboon loo adeegsado waxa weeyaan waa wax aada u adag weeyaan ayib intaas waxa weeyaan almakfuudu bilxarf wa amaa maa yukfadu bilidaafati idaafada waxa lagu hoos dhigo fa naxwu qowlika iyo wixii lamid ah waayo ghulaamu zaydin haadaa ghulaamu zaydin atri ghulaamu zaydin waa idaafa oo macnaha idaafo waxa weeyaan laba isim oo midkood midka kale loo idaafeeyo ligaradin macnawiyin aw lafdiyin hadda ghulaamu zaydin hadaa layidhah hadafka laga leeyahay ghulaamkii oo nakire iska ahay yaa waxaa loo idaafaynaa zaydkii iska lahay man carafa zaydan carafa ghulaamahu marka idaafada qasadka laga leeyahay ana almudaafa yatacarafu bilmudaafu ilayh aw yatakhasasu haddii mudaafka wasfi uu yahay kaas hadda macnihiisa waa adag yahay iska dhaaf in kaana almudaafu wasfan falan yaktasiba min almudaafu ilayh tacriifan inamaa yaktasibu minhu takhfiifan wa hiya alidaafa alafdiya la yihahdo haddaa tiraa daaribu zaydin zayd ninkii garaacay adiga zayd nin garaacay miyaa taqaana hadirtaan haddaan ku ihahdo marartu bidaaribi zaydin zayd midkii garaacay aan soo maray zayd waa taqaanaa laakiin ninkii garaaca ma garan kartaa likownihi udiifa ilaa zayd laguma garan karaa maya waa jawaabti laakiin idaafadaas idaafa takfiifa la yihahdaa oo asalkeeda haadaa daaribuun marartu bidaaribin zaydan a iska ahayd mafcuulu bihi u qaadanay markaasaa mafcuulkiisa loo idaafeeyey taasaa waxaa loogu magacaabay takfiif ayib idaafada baabuulidaafa axkaam badan ou leeyahay min beynihaa axkaamta waxaa ka mid isim haddii in la idaafeeye la rabo alif iyo laam hadday ku jiraan waa laga jaraya tanwiin hadday ku jirtana waa laga jaraya ma kulmi karaan idaafa iyo al ma kulmi karaan haddii hadda algulaamu u ahaa ma dhihi kartid algulaamu zaydin ma la dhahayo al iyadoo ku jirta lama idaafaynay kadalika asagoo gulaamun ah haddii idaafay lagu yihah tanwiintaas waad goynaysaa gulaamu zaydin aad leedahay waxyaalaha oo lagu ogaaday ka mid tahay ayib markaasuu musanifku wuxuu kugu baraarujinayaa macaanida ay leedahay wa huwa calaa qismayni buu ku yiri isimka mudaafka laba qeyb waaye maa yuqadaru bilaami laam wax loogu qadaro idaafadii oo bimacna laam qabto waxaa ka mid ah eh, ghulaamu zaydin oo kale ghulaamu zaydin waxaa weeyaan idaa kaana alwalu mamluukan lithaani aw makhsuusan bihi waxaa way idaafada bimacna laam ay noqonaysa waxaad leedahay ghulaamu zaydin macnaha ghulaamu lizaydin wa beytu camrin beytu licamrin wa thawbu caliyin thawbun licaliyin wahaakada haddii adiga aad aad mukhasas milka u leedahay idaafada waa bimacna laam haddii ay ay takhsiis tahayna alijaamu lfarasi aad tiri waxaa weyaan alijaamu lilfaras faras wax malahaan kale laakiin asigaa gaar ahaan ule lijaamkan oo la geliyo sidaas zimaamu eh, aljamal aad leedahay zimaamu liljamal bimacnaa mukhasas waa takhsiis asiga ay gaar ku tahay wax ma laha laakiin gaar buu u yahay waxaa laleeyahay miftaaxu lbaabi miftaaxun lilbaabi baabku wax ma kara laakiin miftaaxan baabkan ubaa lagu furi karaa khaaskuu ku yahay marka idaafada haddii midka hore mamluuq lithaani u yahay ama maksuusan bihi ou yah gaar ku leeyahay idaafada bimacna laamay noqotaa waay aydaana ugu badan taas ayib marna waa kana wamaa yuqadaru biman ama man baa la qadaraya may wamaa yuqadaru bimin dheh min baa lagu qadaraya ama idaafadii waxay noqonaysaa bimacnaa min ay noqonay mithaalkeedi naxw thawbu khazin wa baabu saajin wa khaatamu xadiidin iyo wixii lamid ah waay markii idaafada bimacnaa min ay noqonayso waxa waaye idaa kaana alawalu juz-an min athaani fiir hadda thawbu khazin haddaa tiraahdo waa maro oo xariir ah marka thawbun min khazin waay khaziga waa jinsi dhan xariir ah thawbkiina waa bacdi oo xariirta ka mid ah marka saara thawbu juz-an min alkhazi idaa kaana alawalu farcan aw juz-an min athani falidaafatu bimacnaa min ay dhigan ay ka dhigan tahay thawbu khazin thawbun min khazin wa baabu saajin baabun min saajin saaj waa waa waa waa nooc oo macnaha eh, alwaaxda ka mid eh. baabu min saajin wa khaatamu xadiidin khaatamun min xadiid fiiri hadda saajki waa waa waa nooc dhamoo geeda ah marka baabkii geedkii laga sameeyey baabkii waxuu noqonaya juzءa min hada الnowc wa khaatamun xadiidin birti waa jinsi dhan khaatamkiina waa birti qeyb kamid ah marka wa khaatamun min xadiidin iyo wamaa ashbaha dalika wa waxaa lamid eh ou musanifka maadaama uu bandhigay inuu ka tegay ayna ahayn idaafadii markay noqoto maray noqonay bimacnaa fi iyuu musanifka ka tegay waaba saddexdaas qeyb maba la dhaafi karabo sadexdaas qeyb inay idaafada bmacna laam inay qadaran tahay ina bimacnaa min noqota bimacnaa fi intaas limaba dhaafsano kitaab kasta hadaad uga tagtid waxaa layihi goormay idaafadii bimacnaa fi ay noqonaysaa ida kaana eh, athaani darfan lilawali ida kaana athaani mudaafu ileygii darfan lilawali waxaa lagu miithaaliyaa qowluhu tacaala bal makru leyli wاnnahaar bal makru leyli makriga hadda mudaaf alleyli mudaafu ilayhi waa ma laakiin idaafadaasa waxay qabtaa bimacnaa fi bal makrun fi lleyli lianna almakra daa'ima idaa dubira yaqacu fi lleyl macne saas waay ana almakra waqaca fi lleyl marka alleylu dharfan saara dharfan liesh lilmakri falmakru madruuf waleylu dharf midda saddexaad taas weyaan baa la yihahda idaafadii marka saddexdaas qeyb weeyaan marka icraabteeda wax ma u banaa ma aha ghulaamu zaydin haddaa tidhaha ghulaamu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu haadaa haadaadi waa mubtada ghulaamu khabaru mubtada marka saas wa ghulaamu mudaaf zaydin mudaafun ilayh kuwan kale naftigooda thawbu khazin wa baabu saajin waa la wada mid oo thawbu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru hada thawbu khazin wa hada baabu saajin wa hada khaatamu xadiidin haadaadana waxa weeyaan waa mubtahaa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniyin cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada ismu ishaara mabniyaadkiu kamid yahay waa noo imaan doona marka hadda marka makfuudaadkii musanifka almakfuudu bilxarfi waa noo sheegay wاlmakfuudu bilidaafana waa sheegay wuxuu ka aamusay wataabicun lilmakfuudi mid hoos dhigan midkii raaca afartii aad la aadaysaa markaas oo nactigii towkiidkii cadfigii bayaan maxaan ku ihahdaa bedelkii lan waxay nagu soo mareen ayagoo mid hoos dhigan raacayana waana soo mareen ayagoo mid kor dhigan raacayana wayna soo mareen ayagoo mid godan raacaya marka jamiici alabwaab oo dhan bay ka tirsan yihiin marka in la soo celceliya laa xaajata ila daalika wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin kitaabkii ajrumiyada waa noo dhammaaday maantu ay tahay khamiis bisha shawaalna ay tahay toddoba iyo toban hijrada nabigana ay tahay kun iyo afar boqol iyo soddon iyo labo oo ku aadan shan iyo toban bisha sagaalaad laba kun iyo kow iyo tobanka miilaadiga Eh, sida waxaad ka fahmaysaa kitaabkan ajruumiga waxaan bilownay maalintii axadana soo dhaaftay axad isniin talaada arbaca khamiis khamiis maantoo shan aan joognaa shan maalood maalmood baan ku dhamaynay wa hada bifadli illaahi tabaaraka watacaala wa calayna eh, maalintii markay ugu yaraatay saddex joor baan akhrin jiray anoo ka faa'iideysanaya fursada yaroo fasaxa aan haysto sidaas awgeed laakiin ardaygii waxaa laga rabaa ninkii ah, oo naxwadi yaqaana asiga maalin wuu ku akrin karaa dhib malaha laakiin ninka mubtadigaasigaa laga rabaa inuu qeybqeybsado wixii afar maalmood lagu akriya afartan in maalmood kugu qaadataa la arka lianna wixii way kugu cusub tahay ninkii inta naxwo soo akhristay wax badan ay isaga dhexyaacsan yihiin waxay u baahan tahay tartiib alawraaq inuu sameeyo baab baab inad haddii aad baabkaas hore si fiican u fahamtid laa shaka ana albaab athaani yanfatix calayk ishkaaliyada waxay ku imaanaysaa adigoo kii hore madmadow kaaga jiro haddii mid labaad aada u gudubtid waxa weyaan wixii dhan waa isku dhexyaacayaan ninka qur xifdinaya fiiri hadduu suwaratii hore uu soo xifdiyo ou iloobo macnawiyaadkiisa dhan way baaba liannahu muxuu horey ugu sii socdaa gadaal bay kasoo madoobaatay cilmi kasta sidaas weeyaan haddii aada rabtid laa tastaxqir alkitaaba liqilatihi aw lisigari xajmihi asigaas waxa ku yaala faham fahuwa wasiila ila lwusuuli ilaa maa fowqahu laakiin haddaad tiraahdid dad baa waxay ka heraan shuhrada kitaab weynaan dhegaystay kitaab weynaan fahmay ma aha asigan waxaa weeyaan xooga saar markaad fahmin ku cisho mar saddexaad mar afaraad marka kale waxbaa yaa kuu iftiimaya adigoo marka boqolkiiba toddobaatan soo fahmay haddii kitaabka labaad aad u gudubtid shaki laha madmadowga haddana wuu kaasii baaba'aya marka saddexaad mar afaraad waa dhammaatay sidaasaa naxwada lagu barta inshaa allahu tacaala waxaan ku xiji doonaa mutamimat lajrumiya kitaabka la yihahdo loo yaqaana alkawaakib duriya yaan bilaabi doonaa kitaabkaas waxaa weyaan sida magaciisaba uu yahay ajrumiyadan u dhammaystiri doonaa muqadimadiisaana kugu sheegi doonaa wuxuu kaga duwan yahay maxaan ku yihah ajrumiyadaas marka inshaa allahu tacaala waan usoo laaban doonaa markii haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo markaan dhammayno kitaabkii aan oo mutamimada haddii ilaahay uu noo qadar inaan dhammayno inaan muddo yar ku dhammeeyaan isku dayaa ilaahay idinkiisa laakiin ardayga asigaa laga rabaa inuu qeybsado calaa xasabi istidaacatihi ajruumiyadaan usoo laaban doonaa matniga ajruumiyada ama mulxat licraab labadaas midkood in la icraaba ay ku fiican tahay liannahu naxwada dhexgelitaankeeda asraarteeda in la fahmo icraabtaa lagu gartaa hadda amhila yaryaraan soo icraabnay baabulicraabay kuu furaysaa laakiin kitaab dhan markii la icraabo anwaac e, alkalimaat alcarabiya kusoo marayso marka hadhow haddii aad icraabtaas garatid waxaa dhan waad ku durdurinaysaa in shaa allahu tacaala marka kitaabkaas kalaan bilaabi doonaa wailaa liqaain aakhar wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu